الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد ودرسينتي كتاب كان لما بحي المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده للعلامة الشيخ الداعية شيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله أه وحان درسي waa dersigii afraad waxaan ka bilaabi doonaa almuctaqad الصaxiixu fi twxiid alilahiya twxiid اluluhiya bilikhtiصaar haddii aad si wanaagsan ila socotaan qalbigiina iyo dhegihiinana isiisaan waxaan jeclaan lahaa inaad weelaysaan kelimaadkan soo socda oo idin anfici doontaa fi dunya iyo wاlaakhira twxiid اluluhiya waxaa la twxiidu afcaal cibaad maxaa la yidhahdaa twxiidu afcaali اlcibaad waxaa kaloo la yidhahdaa twxiidu aلطaaca wاlinqiyaad maxaa laga wadaa twxiidu afcaali اlcibaad addoommadu afcaasha ay samaynayaan falka ay samaynayaan rukuucda sujuudda baryada qira'aة اlqur'an kulu ma yataqarabuuna ilayhi subxaanah wax kasta oo la amray qur'aanku amray sunnada nabiga amartay in ilaahay loogu dhowaado kaas baa la yidhaahdaa tawxiid luluhiya waa tawxiidu afcaali lcibaad macnaheeda aan si fiican u sheego ilaah oo loo gooni yeelo subxaana wa tacaala wax alla wixii addoommada ka soo fulaya oo cibaado ah oo ilaahay ay siinayaan in ilaahay gooni looga dhigo oodan cid kale aadan allah tabaaraka wa tacaala aadan cibaadadaada aadan la siinin cibaadadiisa aadan la siinin hada huwa maxay twxiidu afcaali اlcibaad twxiid rububiya waxaan kusoo mara twxiidu afcaali illah kana waa twxiidu afcaali اlcibaad twxiid الطaaca wاlinqiyaad waa twxiidka hogaansanka waana arki doonaa waa twxiidkii rususha loo soo dhiibay kitaabkaa naga dhergin doona qur'aankaana weliba kaga sii dhargaynaa cajaa'ib qur'aanku siduu caqiidada u sugay aan horay ka galno mualifku wuxuu raximah llah wa min jumlati ictiqaadi ahli الsunna waxaa ka mid ah is ifraaduhum allaha alla inay u gooni yeelaan tabaaraka wa tacaala bilcubuudiya cubuudiyada iyo cibaadada horta ilaahay inay gooni oga dhigaan tabaaraka wa tacaala falaa yacbuduuna maca allahi ilaahan aakhara ilaahay allah tabaaraka wa tacaala ilaah kale lama caabudaan bal yasrifuuna jamiica طaacaat طaacaadkoo dhan waxay u leexiyaan alati amara allahu biha aacaadka alla uu amray amra iijaab aw istixbaab ilanay aacaadka na amrayo qaybna amar bay ku yimaadaan qaybna sunnay ku yimaadaan soo saas maaha qaar amar bay ku yimaadaan bima aqiimu salaa aatu zakaa atiicu llah iyo salaadaha sunnaha ma isku ma isku miisaan bay joogaan maya qaybna waa amar oo amru iijaaba qaybna waa amar oo istixbaaba oo sunna ah miday doontaba ha noqotee in la siiyo lilaahi waxdahu laa shariika lah ilaahay keligii in cibaadadaa la siiyo tabaaraka wa tacaala falaa yasjuduuna ila lilah cidaan alla ahayn wejiga dhulka ooma dhigaan walaa yatuufuuna ila lilah bilbayt alcatiiq kacbada sharafta badani cidaan alla ahayn markay tawaafayaan ooma tawaafaan yani cid kale tawaafkaa ma siiyaan tawaafka lilaahi bay u tawaafaan walaa yanxaruuna ma qawracaan ila lilah hadday wax qawracayaan jinni iyo cifriid iyo weli midna ooma qawracaan waxay u qawracaan lilahi faqad ina acطinaka alkawhara faصli lirabbika wanxar qul ina salaatii wa nusukii wamaxyaay wamamaati lilahi rabi اlcaalamiin walaa yanxaruuna ila lilah walaa yanduruuna sharti ma galaan oo nadar ah ilaahayow haddaad haddaad i caafido ilmahan ii caafido ilaah waxaa nadar iga ah inaan saddex maalmood kuu soomo ilaah waxaa nadar iga ah inaan intaasoo sadaqaa bixiyaa arrintaa ilaahay baa leh ma u tegi kartid wadaad meel ku aasan walaa wadaad nool ma dhihi karti sheekh hebelow islaantii baa ii dhali weydaye dhagaxaas aan ku fadhiisane yah sheekh hebelow nadar baan kaa xidhan sharti baan kaa xidhan sanadka soo socda islaanta hadda ii uuraysato waxaa ballan igu ah qabrigaaga inaan neef ku qalo shirki wey shirki wey lama ogolo maxay nadarku waa cibaado yuufuuna binnadri wayakaafuuna yawma kana sharuhu mustatira walaa yanduruuna ila lilah walaa yaxlifuuna ila billah hadday dhaaranayaan ilahay bay ku dhaartaan qodhay xeraday ma maqashay ninka ay maadada ma dhaarba qodhay xeraday ya waa tan wiilasha iga waayaa u fiirsada waa taan xoolaha iga waayaa yaa kugu dirsada adeer shaqadan ilaah baa iskale ilaah waayo cidaad ku dhaaranaysad awoodsiisay haddaad garanaysa ad garanayn laa taxlifuu biaabaa'ikum walaa biummahaatikum man kana xaalifan falyaxlif billahi aw liyaskut war aabbaha ku dhaaranin oo xoolahaaga ku dhaaranin war haddaad dhaaranayso alla ku dhaaro asagaa awooddaa iska leh subxaana wa tacaala ama aamus ama shibdhe walaa yaxlifuuna ila billah walaa yatawakaluuna ila cala allah cidaan alla ahayn ma tala saartaan wadamadan hadda marki la yimid cudurada laga cudurada khatarta ee laga dhexlay maxaa ka mid a cadamu tawakul cala allah tawakulkiiba waa dhumay tawakul in alla la tala saarto tabaaraka wa tacaala walaa yadcuuna ila allah cidaan alla ahayn ma baryaan hadday gacmaha u taaganayaan cidaan alla ahayn gacmaha oma taagtaan wa hada huwa tawxiid luluhiya ya jamaca tawxiidkaan soo sheegnay oo laa yasjuduuna ila lilah walaa yatuufuuna ila lilah ولا ينحرون إلا لله ولا ينذرون إلا لله ولا يحلفون إلا بالله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يدعون إلا الله وهذا هو توحيد الألوهية أفعال العباad قال تعالى آياadka ka dherg marka in haddii lagu sheegay aayaadkii baa balli balli ah bal aayaadkan qabso qaala tacaalى واعbud الlaha anla caabuda وlaa تشhrikوu bih شhay ilaahay wax kale hala wadaajinina وqaala tacaalى waqadaa rabuka ay amara rabuka rabbigaa wuxuu amray nabi maxamed alayh slat slaam anlaa tacbuduu inaydan caabudin ilaa iyaahu asaga mooyeen inaydan caabudin allah tabaaraka wa tacala waxaan asaga ahayn wa qaala tacaala wamaa umiruu oo fiirsada yuhuud iyo nasaare iyo muslimiin oo dhan isku soo daro lama amrin ilaa liyacbuduu ilaa liyacbuduu inay caabudaan ma ahna ilaahan waaxida allahu akbar ilaaha waaxida laa ilaaha ilaa huwa subxaanahu cama yushrikuun aayad kale wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diin suurat lbayina lama amrin ilaa inay alla keligii caabudaan ma ahane mukhlisiina xaale ay yihiin kuwa u baraxtiraya gooni ooga dhigaya lahu alla addiina cibaadada ilaa waxaa la amray inay ilahay cibaadada gooni oga dhigaan alikhlaasu lilahi tabaraka wa jinni maba abuurinba ujeedo kale iyo hadaf kale iyo walinsa ilaa liyacbuduun yacbuduun waa maxay an yuwaxiduuni ilaa inay aniga iwaxidaan oo keligay cibaadada isiyaan mooyeene wax kale oo ma abuurin kadib uu mualifku wuxuu yidhi ضد توحيدي توحيidka مaxaa kasoo horjeeda الشhirك بالله وضد ذلiكa الشhirك باللahi acaadana allahu minhu allah naga badbaadiya inaan ilaahay wax kale aan la caabudnay وهuوa أعظم ذنب waa dembi midka ogu weyno cusiya allahu bihi ilahi lagu caasiyey qaala tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duna dalika liman yashaa waman yushrik billah faqad iftaraa isma caiima suurat nisa allah tabaraka wa taala wuxuu lehy ilaahay ma dhaafo laa yakfiru alla ma dhaafo an yushraka bihi in wax kale lala wadaajiyo abadan acdamu danbi cinda allahi an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqak dembi midka ugu weyn waa inaad ilaahay cid kale la sinto asagoo asagoo ku abuuray wayakfiru maa duna dalika liman yashaa wixii shirki ka yar mashiicada ilaahay iyo iraadada ilaahay iyo doonidda ilahay bay ku xidhan tahay cidduu doonu u dhaafaa cidduu doonu u dhaafaa bicadlihi cidduu doonu u qabtaa cafwan cidduu doonu u dhaafaa biraxmatihi cidduu doonuu u qabtaa bicadlihi maxaa yeeley ilahay wax ma dulmiyo tabaaraka wa tacaala in allaha laa yadlimu nnaasa shaya waman yushrik billah qofka ilaahay wax kale isagoo la wadaajiyey dhinta oo aan toobad keenin faqad iftaraa isman cadiima yacni wuxuu abuurtay been abuurasho tii ogu weynayd dembi kii ogu weynana waa galay wa qaala tacaala ilahay aayad kale wuxuu ku yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru ma duna dalika liman yashaa wman yushrik billahi faqad dalla dalaala baciida yani qofka waa baadiyoobay baadi weliba fog iyo meel uusan ka soo laabanaynin maxaa yele naar lagama soo laabto hadduu saa ku dhinto wa qaala tacala alle wuxuu yidhi xunafaaa lilahi mushrikiin ay muqiimiina lilahi cibaadatahu tabaaraka wa tacaala xaale ay yihiin kuwa ku toosan una gooni yeelaya mukhlisiina lahu cibaadatahu tabaaraka wa tacaala gayra mushrikiina kuwaasoon ahayn kuwa ilaahay cid kale la caabud tabaaraka wa tacaala bih waman yushrik billah qofka ilahay wax kale la caabuda fakaأnamaa khara min الsmاء fatkطفhu طayr aw tahwi bih الriixu fi makani صaxiiq tusaale yaa badan oo cajaa'ib badan mandiqi ah ayuu ilaahay ka bixiyey tabaaraka wa tacaala qof samada ka soo dhacay khara min الsmاء kadibna ay shimbiruhu hawada ku kala boobeen fataktafuhu طayr ama ay dabayl intay qaadeen meel daran ka tuurtay aw taawi bihi riixu fi makanin saxiiq lianna camalkiisu waa camalkaa weeye ka saraabin biqiicatin yaxsabuhu dam'aanu maaan xata ida jaa'ahu lam yajidhu shay'a yani ilahay baa tilmaamaya shirkiga iyo mugdiga aw ka dulumaatin fi baxrin lujiyin yaghshaahu mawjun min fawqi aayaadka ilahay tilmaamaya tabaaraka jala wacala wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yacidhu ya bunaya laa tushrik biاllahi ina shirka ladulmun cadiim luqmaan nin wanaagsan oo saalix ah oo qur'aanka ilaahay ku xusay buu ahaa wiilkiisuu u dardaarmaya wuxuu ku yidhi asagoo wacdinaya waana midda waalidiinta laga doonayo waalidiinta laga doonayo inay carruurtooda tawxiidka iyo caqiidada ay ku sugaan cabdullahi bin cabaasna wuxuu ku yidhi ku yidhi inii ucallimuka kalimaat ixfad illaha yaxfadka ixfad illaha tajidhu tujahak tacaraf ila allahi fi اraqa yacrifka fi shida waclam ana alummata low ijtamacad cala an yanfacuuka bishay lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu llahu lak wain ijtamacuu cala an yaduruuka bishay lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu llahu calayk ruficat alaqlaamu jufat suxuf khalaas ilmahana caqiidada waa inaan ku tallaalno ya bunay haye laa tushrik billah laa tushrik billah allah wax kale hala caabudin maxaa dhacay ina ashirka la dulmun cadiim war shirkigu waa dembi iyo dulmi iyo xadgudub aan weliba weynankiisa la garanay leesh lianna allaha weyn baa weynan ku tilmaamay sidiisaba allaha weyn wuxuu weynan ku tilmaamay lama qiyaaso wa bayana tacaala alla wuxuu caddeeyey ana shirka shirki iyo gaalnimadu muxbitun inay burburinayso oy baaba ka dhigayso lilcamal camalkaaga waxaa burburiya shirkiga mukhrijun min milati lislaam islaamkana waa kaa saaraya shirkigu fa qaala tacaala walow ashrakuu subxaan allah tanna waxaa la yidhahdaa alaa calaa wajhi alfardi waltaqdiir wailaa nabi ma jiro ilahay wax kale la caabuday abadan laakiin ma maqashay waysha qawrac dub wax ku qoos qaatee yani ambiyadii baa lala hadlaya walow ashrakuu lana suurat lancaam alla markuu wahabna lahu isxaaqa wayacquuba kula hadayna wanuuxan hadayna min qabl wmin duriyati dawuuda wsulaymana waayuba wayusufa wamusa wahaarun wakadalika najzi lmuxsiniina wazakariya wayaxya waciisa wailyaasa kulu min aصalixiina waismaaciila walyasca wayunusa waluuطa wakula fadalna wa min aabaihim waduriyaatim waikhwanihim wاjtabina wahadaynahum aayaadkaas siyaaqaday ku timid walow ashrakuu walow ashrakuu bu alla yihi tabaaraka wa tacaala yani calaa fardi ataqdiir kaba soo qaad ma dhacayse haddii ambiyadaas aan soo sheegnay oo dhanba waawa waawljamaacaha wuxuu ku dhacayaa ambiyadii aan soo taxnay hadda walow ashraku hadday ilaahay cid kale la caabudi lahaayeen ayagoo ambiya ah ayagoo nabiya ah laxabita canhum ma kaanuu yacmaluun waxa ay samaynayeen oo dhan ay sameeyeen oo dhan ilaahay badduu raacin lahaa baabaa buu ka dhigi lahaa habaan manhuura waqadimna ilaa maa camiluu min camali fajcalnaahu habaa manhuura khalaas marka haddii ambiyadii saa la yidhi maxaad umanaynaysaa hayr alambiya waxa loo socdo waayo waxa loo demdemle loo digdigle loo soo dhutinayo geedaha loogu soo gabanayo waayo anigii adiga wey ilaa ambiyadu macsuumiin wey kabaairtooli wa qaala tacala alla wuxuu yihi walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika ya muxamed alayh slat slaam uuxiya ilayka waa laguu waxyooday adiga iyo wa ila aladiina min qablika maxaa la yidhi lain ashrakta layaxbatana camaluk walatakunana min alkhasiriin so ayadda hadla macno maaha wa fi صaxiixi muslim can jaabir bni cabdillahi radi allahu canhuma halkaa radi allahu canhu buu noo qoray lakin jaabir waa saxaabi cabdullahina waa saxaabi marka halkaasi madbacada ka saxa anhumaa inaad miim iyo alif ku taagtaan weye radia lahu canhuma naam wa fi saxiixi muslim can jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal l slama qaala man laqiya allaha qofka dhinta oo alla la kulma laa yushriku bihi shay'a asagoon ilaah waxba la caabudin dakhala aljanna bishaaraysta walaalayaal bishaaraysta waa cajiib waay qofka dhinta asagoon ilahi wax kale la caabudin dakhala aljanna allahuma ajcalna min ahli janna waman waman laqiyahu qofka qiyaamo rabbi la kulma adduunyada weli jaaris bu haystaay yushriku bihi shay'a asagoo wax yar xataa ilahay la caabuday dakhala annaar nacuudu billahi tabaaraka wa tacaala wa fi saxiixi albukhaariy can ibni mascuudin radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sal alay slam qaala soo roga man maata wahuwa yadcuu min duni illahi niddan qofka dhinta qofka dhinta waan ku celinayaa qofka dhinta wa huwa yadcuu wlxaal xaaladda uu dhiman hayeyna yadcuu asagoo baryaya min duuni illaah ama caabudaya allah sokadiisa niddan ay ilaahan aakhara cid kale ilaahay la caabudaya oo saa ku dhinta dakhala annaar nacuudu billahi tabaaraka wa tacaala man huwa almushrik yaa la dhahaa mushrik maanta waxaa caawa waxaan baranaa mushrik yaa la dhahaa wuxuu yidhi mualifku faman qofka u leexsha ama qofka u leexiya nawcan min anwaaci alcibaada cibaadaadka aan soo sheegne faraa badan qofka u leexiya ligayr illahi cid aan alla ahayn fa huwa mushrikun kafir mushrik maxaad ku baratay waa man sarafa nawca min anwaaci alcibaadati ligayr illah qofka ilaah u leexiya tabaaraka wa tacaala cibaadadiisi uu goonida lalahaa cid kale qofka u leexiyo oo siiya ama malag ha noqdo ama nabi ha noqdo ama weli ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama salam ha noqdo ama hawe ha noqoto ama islaamtaada ha noqoto farqi ma leh man sarafa nawca min anwaac alcibaadati ligayr اllahi fahuwa mushriku kafir adducaau laa yusrafu ila ila lilah baryada iyo ducada cidaan allah looma leexiyo faadducaau cibaadatun ducadu ama cibaadadu waa cibaado amara allahu biha alla uu amray in alle la caabudo ama la baryo faman daca allaha waxdahu qofka ilaahay keligii caabuda fa huwa muwaxidun qofkaas waa muwaxid ahlu tawxiid waay waman dacaa gayra allah qofka ilaahay hayrkii caabudana faqad ashraka waa mushrik qaala tacaala markaan waraa iska leenahayba qur-aanka qabso qaala tacaala walaa tadcu ha caabudin oo ha baryin min duuni illahi alla sokodiisa maa laa yanfacuka maa laa yanfacuk maxari bay ahayd saaka may ahayd aayaadkii eh, nin dhalinyaro oo na tukinaya salaad subax eh, awaakhirka suurat lxaj inay saakayd baan rajaynaya ya ayuha nnaasu duriba mathalu fastamicuu lah in aladina tadcuuna min duni illah lan yakhluquu dubaaban walaw ijtamacuu lah wain yaslubhm الdubaabu shayئa la yastanqiduuhu minhu ضacufa الطaalibu wاlmaطluub aayaad cajaa'iba wax ma tari karaan caqligiina miyaad idinku qaadan kartaan ayuha alaxiba inuu ninku qofku soo qaato saddex dhagax kadibna uu dhabarka saarto ama ritiga saarto markuu meel degana u sujuudo gaajo markay qabatana uu cunto ku karsado caqligiinu ma keeni karaa ayuha alikhwa inaad timir intaad dhabarka ku qaadato oo markaad dhulka dhigto aada u sujuuddo kadibna gaajo intay ku qabato aada xabad iyo laba ka cunto ma caqligiinaa keeni karaa nin intuu tiba soo tuubtay dhaha tibahan caabudaya siinka ma arkin ma caqligiinu ma keenayaa neef lo-a oo soconaya in la dhaho waa ilaah war waxaan rabaa inaan dhaho ikhwa ilahay ku shukriya waa nicmo weyn oo insaaninimada xaqiiqatan raad weyn ku leh yaa la dhihi karaa waa insaan dhaba oo xaqiiqa yaa la dhihi karaa a waa qofka e allah keligii tabaaraka wa tacaala caabuday subxaana wa tacaala maa laa yanfacuka walaa yaduruk waxaan nacfina kuu keeni karin caafimaad ku siin karin awlaad ku siin karin arsaaqad ku siin karin walaa yaduruka dhibku haystana aan kaa qaadi karin ma arrinkaa ha caabudin fain facalta baa nabiga lagu yidhi nabi muxamedow warka anagu nagu socda ogow alayh slat slam ha nebi maxamed oo da kaa samayso fa inaka idan min alaalimiin dulmi huna kufri baa loo jeedaa maxaa yeelay dulmigu waa dhulumaat dulmigu waalahi ilaahan aakhar wax lagu raaxaysto wax la isku waaniyo maxaa oga weyn qur'aanka a walaa tadcuu wala waman yadcuu qofka u yeedho oo caabudo maca allahi ilaahan aakhar laa burhaana lahu laa burhaana lahu bihi ay laa xujata fi istixqaaqihi fi lcibaada aan xujo wahaysanin waxaan uu caabudayo in uu aan xujo wahaysanin waxaan uu caabudayo inuu xaq u leeyahay yani waxaana caabudayso inuu cibaadada xaq u leeyahay xujo ma u haystaa daliil ma u haystaa ilaahay ma amray maya maba jirtaba sooma fa inamaa xisaabuhu cinda rabbi xisaabtiisu maalinta qiyaamo alle agtiisay ahaatay inahu laa yuflixu lkaafiruun gaal weligii ma liibaano wa qaala tacaala wa ana almasaajida war masaajida lilahi alle ayaa lagu caabudaa alle tabaaraka wata ana almasaajida masaajidada lilahi alle tabaaraka wa tacaala ayaa iskale macnaheedu waa maxay alla ayaa cibaadadiisa lagu oogaa oo ilaahay baa lagu caabudaa tabaaraka wa tacaala ee falaa tadcuu maca allahi axada war ilaahay tabaaraka wa tacaala maciisa masaajidada iyo kayrkoodba ha ku caabudina ilaahay maciisa wa annahu lamaa qaama cabdullah cabdullahi nabi maxamed baa loo jeedaa sala allahu alay slam nabigu markuu istaagay lamaa qaama cabdullah nebi moxamed markuu istaagay yadcuuhu asagoo u yeedhaya jinkii jinkii markuu qur-aanka suurat ljini way ayd soo yani jinu jinu nasiifiin baa la yidhahdaa marku maxaa la yidhahdaa qaryo yaroo udhaxaysa weeye maxay turkiga iyo iyo suuriya halkaasuu nabigu qur'aan ku akrinayay sala alla alay slam marka waid sarafna ilayka nafara min aljini ystamicuna alqur'ana falama xadaruuhu qaluu ansituu falama qudiya wallow ilaa qawmihi mundiriina qaluu ya qawmana ina samicna kitaaba unzila min bacdi musa musadiqa lima bayna yadayhi yahdi ila alxaqi wa ila ariiqi jinku waxay fahmeen baa inagu fahmi lana jin baa dacwo gudanaya oo dadkooda gaadhsiinaya oo khayrka garanaya war hudhud baa dacwo gudanaya oo shim oo maxaa la yidhahdaa quraanka gudanaysa maay maxaa la yidhahdaa dacwada gudanaysa wa anahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu jinku waxay ku dhowaadeen kaadada ismigeedu waa jinniga wey kaadada ismigeedu waa jinniga kaada ljinnu ay kaaduu jinnu waxay ku dhowaadeen yakuunuuna inay ahaadaan calayhi nebiga libadan kuwa isdul saar saaran siday say maxaa la yidhahda ikeen ay xaqa u dhegaysanhayaan ya xaqa say u dhegaysanayaan way isul fulfuleen qul inamaa adcuu rabbii walaa ushriku bihi axada allahu akbar waxaad ku dhahdaa baa la yidhi inamaa adcuu rabbii anigu rabbigay ayaan caabudayaa walaa ushriku bihi axada nakiradaas u fiirso haddaa waan soo sheegnay wanakiratu fi siyaaqi nafyi aw nahyi tufiidu lcumuum waataan soo sheegnay wa qaala tacala wuxuu yidhi lahu alle keligii wuxuu leeyahay dacwat lxaqi kalimatu tawxiid ilaahay tawxiidka asagaa iska leh huwa aladii yastaxiqu waxdahu tabaaraka wa an yufrada in cibaadada loo geli yeelo asaga loo gooni yeelo asagaa iskale lahu dacwat lxaq waladiina kuwa yadcuuna u yeedhanaya min dunihi alla sokodiisa laa yastajiibuuna ma ajiibayaan ma maqlayaan lahum ayaga bishayin yacni kuway u yeedhanhayaan waxba ogama ajiibayaan sheekh welio waxaa si weli intuu soo baxay miyaad aragtay asagoo kuri intaasaad qaaatay ya khamiisay soo baxdaaba le awliyadu shacufaar wuxuu yidhi hadday khamiis soo baxaan oo guryahooda imaadeen maxay dib ugu noqonayaan islaanti kale islaantiiba nin baa maamulanaya mu ka cayrsada ma caqligeeda keenaya nin dhan oo gurigiisa imaado carruurtiisi iyo reerkiisa la maamula inuu dhaho siijo qabriga ku noqonaya ilaah ku naxariis low daw wladiina yadcuuna min duunihi laa yastajiibuuna lahum bishay ilaa kabaasiti kafayhi tusaalaha balaagada cajaa'ibka badan tusaalahoodu wax kale ma ahne waa ilaa kabaasiti kafayhi qof labadiisa gacmood saa u fidiyey muxuu rabaa ila almaai biyo aad oga fog hadda biyo yaalla ka soo qaad maxaa la yidhahdaa xaggee digson ma dhaha biyo yaalla digson haddaad dhado ma gaari kartaa ma gaari kuwan ba hadda la gaari karin marka wax uusan gaari karin qof raadinay ilaa kabasidi yaday yad kafayhi ila lma liyabluga faahu si uu biyaha u gaarsiiye maay afkiisa ma dhici kartaa wamaa huwa bibaaligihi ma gaarsiin karaa idan gaalada tusaalahooda waa nooca wamaa ducaau lkafiriina ila fi da qala tacaala la wuxuu yidhi baryada gaaladu wax kala mahan ilaa baadi maane waladiina yadcuuna min duni illah kuwa ilaahay sokadiisa wa u yeedhanaya dad baa waxaad maqli doontaan marar badan dhaha caqiidadu muhiim ah. mar haddaan laa ilaha ila allah mar ini eh, maxaa ana iga maqan bule qur-aankana hadda aanu aqrinayno bal jiidhayno sida balki sida balki aanu dhex jiidhayno qur-aankana xaggee ka mariikh muu joogaa qur-aanku ku yaala wladiina yadcuuna marka waxbuu deliishanayaayo waxbuu doonayaa inuu meelaha mawlacyada inuu ka xadreeyu rabaa islaamuu raba inuu gadaal u dhaco waxa sax maadeer waladiina kuwa yadcuuna caabudaya min duuni illahi alla sokadiisa laa yakhluquuna shaya wax ma abuuri karaan horta horta wax ma abuuri karaan wahum ayaga inay wax abuuraan iska daayeen wahum yukhlaquuna akhi ayagaa la abuuray amwaatun hayru axyaa aslan waa kuwa dhintay oo noolayn wamaa yashcuruuna aan xataa ogeyn ayaana goormaa yubcathuun la soo saaraya war nin dhintay oon ogeyn xataa goormuu qabriga ka soo baxayaa oo lafihiisii baali noqdeen oo cidaaman nakhira noqdeen ayaa intaad dul taagan tahay baad leedahay sheekho waxaa isii dan dantaada qabso oo ilaahay intaad caabuddo keligii ood ilaahay baryood gacmaha u taagato ilaahay iimaanso cajaa'ib badana war ilaahay ha kugu filaado ilaahay ha kugu filaado dadka reexamarka way garanayaane siyaarada biyoley markii la gaadho dadkaa weliba aan reer madiinan ahaye waddadaa haddaad arki lahed excontorol wax kusii qulqulaya waa arki lahed ya ajaaib war xaggee loo socdaa qabrigaa sheekh aways raximah llah toddoba jeer baa la dawaafaa qofka toddoba jeer tagana xajba waa lagaga filaaday war dadka in diin waxaa looga dhiga ikhwaani ilaahayna raalli kama aha nin wax garanayana raalli kama aha ummadda rabbigii abuurtay ee nutfa calaqa ka abuurtay ha lagu xidho bashar iyo bini aadam yaan lagu xidhin war warkaasoo war cad ma oo sida qoraxdii u cad ma yani fi rabiicati nahaar warkaas qaala tacaala walaa tadcuu maca allahi ilahan aakhara fatakunu min almucadabiin war ha caabudina ilaahay ha la caabudina ilaah kale oo fatakuna aad ka mid noqotaan min almucadabiina ywma alqiyaama war kuwa aakhare la cadaabo ee ilahay naartiisa la geliyo wa qaala tacaala yuliju leyla fi nahaar wa yuliju nahaara fi leyl wasahara shamsa walqamar kullu yajri liajli musama dalikum allahu rabkum lahu lmulk wladina tadcuuna min dunihi ma ymlikuuna min qitmir alla markuu tawxiid rububiya ka sheekeeyey habeenka iyo maalinta asagaa isdhexgeliya asagaa qoraxda sakhiray asagaa dayaxa sakhiray wax walba asagaa ajal iyo muddo iyo wakti u sameeyey ayuu alla yidhi cidda arrinkaa samaysay dhalikum kiina allahu alla wey rabbukum rabbigiin wey lahu lmulku asagana maamul iyo boqortooyo iskale xalan ku dheeraana u aweydeen ayadan laakiin aayadda inta damban oga socona wladiina kuwa tadcuuna aad u yeeranaysaan eed caabudaysaan min duuni ala sokadiisa maa yamlikuuna ma hanan karaan min qitmiir ikhbaari kitmiir maxaa la yidhahdaa qitmiirku lafta timirta haddaad aragtaan lafta timirta laba qaybsoo kama koobno liilan yaroo dhuuman bal qof walba hadda way taallaa maxaa la yidhahdaa timirtu eh, dukaanka yarka way taallaaye bal hadda sii maro fiiriya lafta timirta markaad cuntada hilibka laga qaado oo laftu ay soo hadho laftu sidan bay u jeexan tahay labadan jeex waxaa u dhexeeya liilan yar oo cad baa u dhexeeya haada huwa alqitmiir qishrada yar alqishra alati bayna maxaa la yidhahda annawa baa la yidhahdaa yani waa qishrada yare udhexaysa maxay timirta laftimireedka bal qof loo fiiri ilahay tusaanuu ka bixina fiiri laa yamlikuuna min qitmiir xataa idinma hanan karaan yani liilankaa yar ama maxaa la yidhahdaa ee udhexeeya timirta xataa ma idina hanan karaan in tadcuuhum hadday u yeedhaanna laa yasmacuu ducaa'akum war idinku maqaylaye yani idinma maqlayaan walow samicuu hadday maqlaanna ma stajaabuu laku idinma ajiibi karaan wa yowma alqiyaamati marka la gaarana yakfuruuna wayba ku gaaloobi doonaan bishirkikum waxaad la wadaajiseen ayagaa dhihi doona inii bariiu minkum anani buraau minkum soo ma wa qaala aladiina istudcifuu liladiina istakbaruu maxay idin annaxnu sadadnaakum can ilhudaa bacda id jaa'akum ya cajiib soo ma id tbara'a aladiina tubicuu min aladiina tabacuu wara'aw lcadaaba wataqaطacat bihim alasbaab wa qaala aladiina tabacuu low ana lanaa kara fi dunya fanatabar'a minhum kama tabara'uu mina ya dadka maanta qabaa'ilka indhala-aanta u raaca iyo madaxda indhala-aanta u raaca ee dhaha waa reerka yagii wahal ana ila min haziya ma shasheegaan qabiilada magaladoodi may waa la isdili sooma lakin carabtaa ku fiican carabta in la sheego waxba lagama qabo soomaali laakin may iisoo mara malagii galaa aakhirad waa la kala beri noqone ogaada word loriskiina iyo madaxweynihiina gobolka adig kuu xukuba hadhowta qiyaama haddaad indhala-aan ku raacdo waxaad ogaataa inuu ku dhihi doono horta xageed ka timid adugu maxaad ahayd man anta aslan maanaa maanaha shaqadaan kuu dirsaday war maanaa i saxbi kodhi adigii toronto ka saxbinayay miyaa ku aqaan aniga waxaad yeelaysaan allihii idin abuurtay unaan addoonno u noqda bini aadam weligaa addoon ha u noqonin warkaas war fiican maaha wa ana almasaajid haye lilah aad baan u jeclaana jaynuhu inuu soo saaro baasha yare lagu lagu qiyaaso m maxaa la yidhahda ikeen qandhada oo qabiilka bes loogu talagalay ya si loo qiyaaso aad ba ficlaan lahayd <laughs> wa qaala tacala ilah wuxuu yidhi walain sa'altahu man khalaqa asamaa aayaadkan soo marnay maxalshaahidkooduun baan sheegaya la socya walain sa'altahu man khalaqa asamaawaati walard layaquluna allah qul afara'aytum ma tadcuuna min duuni illaah bal iga warrama iga sheekeeya bal warka isii bal warka ii dhib ara'aytum akhbiruunii bal waxaad iga sheekaysaan maa ilaahyada iyo asnaamta tadcuuna aad min duuni illahi in araadanii allahu bidurin aniga hadduu alla ila doono dhib hal huna kaashifaatu durihi dhulka dhibka ma iga qaadi karaan jawaab isiiya hal huna kaashifaatu durihi ayib tu kale aw araadanii biraxmatin allah hadduu barwaaqe iyo bashbash ila doonaayo hal huna mumsikaatu raxmatii ilaahay naxariistiisa miga celin karaan dee fiiri warka waxaan dhibna kaa celin karin dheefna ku siin karin cadaabna aad ku gelayso waxa kuu geyso caqli xumo maha iyo tawfiiq la-aan ilahay hana hanuuniyo ilah wuxuu yihi qul waxaad adaa xasbiya allah haddaba kaafi aniga midka igu filan ee aniga iigu filan ilaahnimo ee iigu filan maxaa la yidhahdaa waxsiin ee dhib inuu iga qaado iigu filan ee in asaga inaan tala saarto ee cadoweyga igaga filan een hidaayada igaga filan een asaga ah igu filan allah wey xasbi allah calayhi asaga dushiisa unbaan yatawakkalu ay tala saartaan almutawakiluuna akhyaarta dadka dee ilaahay tala saarta akhyaar soo ma dadkaas wa qaala tacala wuxuu yidhi qul araytu ma tadcuuna min duuni illah arunii itusiya bal itusiya waan u baahnaaye maada khalaquu min alardi soxaale maana soo marin ha dhulka maxay ku darsadeen dhulkan aan ku socotaan taakaday ka abuureen am lahum shirkun fi samaawaat mise baarlamaan bay alla ku leeyihiin agtiisa oo koox ilahay la shirtaa jirto oo yanuqaba wanujaba walbudala qolyaa waxaa la yidhi dhulka iyo dhulka kala haysay samad arkin ya qola wadaadaha dhulka haysaa la yidhi subxaanaka ya rab ilahayna wuxuu le dhulka yaa haya erka yaa haya erka anaa haya bu le tahay xataa tiir ma tabaaraka jala waala hal huna mumsikaatu raxmati arunii maada khalaquu min alard am lahum shirkun fi ituni i keena bal bikitaabin min qabli hada ay min qabli hada alqur'an anig kitaabkan qur-aanka amaan hayaaye bal ii keena kitaab qur-aankan ka horreeyey oo arrintaa idiin caddaynaya aw ahaaratin min cilmin ama ambiyadii iga horreysay bal wax uun meel ay ku qoreen oo arrintaa marag iyo makhraati idiin siinaya bal istus waa goorma in kuntum saadiqiina fi aqwaalikum wa fi aqwaalikum wa fii afcaalikum wa fii muctaqadaatikum haddaad run sheegaysaan beenaale haddii adduunka marka hore boos kuma lahayn waman adalu yaa ka dhumid badan oo yaa ka baadi badan culamadu halka markay tafsir waay ay laa adala laa axada adal axad ka baadi badan ma jiro siduu ninkii qiimaha badnaa markay xadiiu ljaariya ayna allah allahu fi sama qolyihii diidanaa markay uu radinay wuxuu yidhi waman ajhalu jahla waaskhafu caqla waadalu sabiila miman yaqulu inahu la yajuuzu an yuqaala ayna allah bacda tasriixi saaxibi shariicati biqawli ayna allah alimaam alharaas ayaa sheegay raximah llahu tabaraka wa tacala ayib waman adalu yaa ka baadinimo badan miman qolo miman yadcuu caabudaya min duuni illahi man bay caabudayaan laa yastajiibu lahu aan ajiibayninba dalab uu u qadimtay iyo arji uu u qortay iyo warqad uu u dirsadayna iyo message uu u dirsadayna aan u soo celinaynin ilaa yawmi alqiyaama bal ayaan daridaa fiiri wahum ayaguna can ducaa'ihim baryadoodaba haafiluuna ma ogo adun baa nagnaglaynayo qabri dul fadhiye waxaa weeye cid ka ogba adeer male kani ama jannu ku jiraa oo hawlihiisa iyo jannadiisu ku mashquulsan yahay ama caqaab iyo cidaab buu ku jiraayo asagiibaa rafaasan asagaa baryo u baha wa idaa xushira annaasu haddii lasoo kulmiyo dadki kaanuu lahum waxay u ahaanayaan acdaaan acdaa dadka maalinta qa marka laisu keenana ciddii wax caabudi jirtay iyo kii la caabudayay maxay isu noqonayaan ada ilaa nabiy llahi ciisa ilaa ilaa cusayr maxaa yeelay ayagu na caabuda ma dhihin laakiin ayagaa la caabuday soo ma ayagaa la caabuday laakiin ayaga na caabuda mayn dhihin laakiin cid walba ciddii arrintaa ka dambaysay yakunu lakum acdaaa kanuu lahum acdaaan wa kanuu bicibaadatihim cibaadadii ay adduunyada caabudayeenna kaafiriina way ku gaaloobayaan waxay leeyaan ya annaga shaydaanba kasoo bilow shaydaanba wa qaala shayaanu lama suuratu ibrahim wa qaala shayaanu lama qudiya alamru in allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum faakhlaftukum wama kana lii calaykum min sulطaani ila an dacuutukum fastajabtum lii falaa taluumunii waluumuu anfusakum ma ana bimusrikikum wama antum bimusrikiy inii kafartu bima ashragtumuuni min qabl in alaalimiina ila akhiri aayaat beri inii baraau minkum mima tacbuduuna min duni illah kafarnaa bikum khalaas waa dhamaatay kadib wuxuu yihi wahabata fi sunani can nucmaan binu bashiirin radia allahu tacaala anhu canhuma ka dhig saga nucmaan iyo bashiir waa laba saxaabi wey ridwan llahi tacala alayhim ajmaciin annucmaan binu bashiir radia allahu tacaala canhuma qaala qaala rasul sal ly slam adducaau huwa alcibaada xasri baa ku jira u fiirsada asal mubtaduhu waa macrifa khabarkuna waa nakira intaa waa qaacidada naxawigaa wey laakiin haddaad ku aragto luqada carabiga ana almubtada'a waalkhabara in la tacriifiyo labaduba oo wax la garan laga dhigo ogow tufiida alxasra waalqasra haddaad fahamtee wey waxay faaidaysaa xasri bay faaidaysaa ayib adducaau waa mubtadihii huwa alcibaadatu waa khabarkii haddana adducaau waa mucarafa bidukuli al alcibaadatan ayadana waa oo khabarkii an ayadana waa mucarafo oo waa maxaa la geli al idan xasri bay faa'idaynaysaa xasri maxaan ka wadaa cibaad allah waxaan ka wadaa cibaadada inuu alle keli a leeyahay yaa tusinaya asha horay la geliyey iyo asha gadaa la geliyey o ano kale iyaaka nacbudu maxay kutusinaysaa ina ficilkani caamil macmuulka waxaa weya nacbudu iyaaka ba ahayd lakin inaan iyaaka hormariyey oo nacbudu aan dib mariyey maxay faaideyneysaa maanay faaideyneysaa cibaadada inuu alle keligi ilahy sooma soo xasri ma xasri faaideneysa ayib adducaa wاlcibaada alkhusumatu bayna الrusuli wa qawmihim fi hada الtawxiid xoogaa waad sabraysa insha alla ya sooma insha allah alkhusuumatu waa dood doodiibu u baab yahay doodaasoo dhex martay bayna الrusuli wa qawmihim rususha iyo dadkoodii fi hada الtawxiid tawxiidkee wey tawxiidkee wey adeer wa twxiid اluluhiya w hada التwxiid twxiid اluluhiya huwa اladii waqacat fiihi اlkhusumaة bayna الrusul wa umamihim waa midkay doodu ay ka dhexdhacday rususha iyo umamkooda ursilat الrusulu min أjli hada التwxiid ambiyadaba waxaa loo soo diray twxiidkan daraadi wa huwa aladii arsala allahu rusul min ajli bayaanihi inay caddeeyaan daraaddeed ayaa ambiyada loo soo diray wdacwati ilayhi inay dadka ugu yeedhaan waanzala lkutuba kutubtaad aragtayna loo soo dejiyey fii taqriirihi inay inay caddeeyaan wa tawdiixihi iyo inay caddeeyaan wlixtijaaji lahu iyo in in la xujaysto loo xujaysta gaalada qaala tacala wuxuu yidhi walaqad bacanaa waanu diray fii kuli ummatin ummad la arka rasuulan baan u dirnay talow rasuulka loo diray muxuu watay wuxuu watay oo ku lahaa an icbuduu caabuda allaha war allah caabuda waa ila allah tawxiidka qaybta dambe way wajtanibu taaguuta waa laa ilaaha oo qaybtii hore ah marka an icbud allaha wajtanibu taaguut waa laa ilaaha ila allah oo midda hore oo la sugay oo ihbaatka ah oo aan icbud allah waa ila allah wajtanibu taaguutna waa laa ilaha ila allah taaguutna waxaa la yidhahdaa kamaa carafahu shaykhu lislaam ibnu qayim kul ma cubida min duni illah fahuwa taaguut <laughs> kul maa cubida min duni illah wax kastoo alle kayrkii la weyneeyo oo la caabudo waa taaguut wuxuu doona ha noqdo shan baas ugu waaweyn wuxuu ku sheegay kitaabka sulu halaatha dib ugu laabanaysa wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin min rasuulin wamaa arsalnaa maanan soo dirin min qablika hortaa nabi moxamed sal ly slam min rasuulin ilaa haddaan soo diray nuuxi ilayhi nabiga waxaanu u waxyoonaynay annahu ay laa macbuuda anahu laa ilaha anahu alxaalu washan waad ka dhigi kartaa annahu ay alxaalu washa'nu arrinku inuu yahay oo keli ah laa ilaaha ila allah أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله يا عفوا إلا أنا ميا أنه لا إله إلا أنا الله معبود أو عابد يسر إلا أنا أنا مويين أنت أوشين فاعبدوني إعابدا وقال تعالى الله وحيري ينزل الملائكة ملائكة سودة يا الله بالروح من أمره ينزل الملائكة ينزل أي تتنزل ملائكة أي إسكسو دبدكتا yunazilu allahu yunazila faacilkeeda alla ka dhig yunazilu alla waa suga soo dabadejiyaa allahu alla tabaaraka wa tacaala almalaaikata mafcuulki ah ayuu alla soo dejiyaa biruuxi biruuxi buu la soo dejiyaa oo jibriil ah bimrihi min amrihi amarkiisa isagoo wada jibriil calaa man buuna ku soo dejiyaa yashaau uu doono oo min cibaadihi waa ambiyadii ambiyada cidda ilaahay doorto buu kusoo dejiyaa oo maxay ambiyadaa dadka ku lahaayeen rasuulka an andiruu war iska ilaaliya war ogaada oo digniintan qaata annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun nabi walba saasuu lahaa ayib iftataxa rusulu dacwatahum waxay ku bilowdeen ila llahi tabaaraka wa tacala bihada tawxiid waftataxa bihi rusul rusushu waxayba ku afbilowdeen dacwata qawmihim qoladooda inay ugu yeedhaan ila allah fa kullu rasuulin nabi walba yaqulu liqawmi wuxuu lahaa oo u dhahaa icbud llaha maa lakum min ilaahi hayru qaalahaa nuuxun ereygaa jumlada nebi nuux baa yidhi wahuudun wa qaalahaa huudun baa qowmkiis ku yidhi wa saalixun baa yidhi wa shucaybun wa kulu rasuulin salawaat llahi wasalaamuhu calayhim ajmaciin qaala tacaala waibraahiima id qaala liqawmi icbud xus nabi maxamedow id wakti ibraahim uu yidhi id qaala liqawmihi uu ku yidhi ucbudu llaha anla caabudo wattaquuhu iska ilaaliya dalikum arrinkaasaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum taclamuun inamaa tacbuduuna min duuni illah alla sokadiisa waxaad caabudaysaan awthaanan oo asnaama wa ifka inamaa tacbuduuna min duuni illahi waxaad caabudaysaan awthaanan wey wa asnaama axjaar wa waxaad abuuranaysaan ifkan qofka dhaha ilaahay hayrkii been caabudaya soo been ma xale maxaa nidhi chrismaska iyo shan afar iyo labaatanka nabi ciisaa dhashay in la yidhaahdo soo ifki maaha oo maxay ifki ku tahay laba mid weeyaan nidhi xalay in laga wado ilaah baa dhashay inl nabi ciise waxay dhahen waa ilaah qayb iyo in la dhaho wiil ilaah baa dhashay labaduba ifki maaha labadu waa been abuurasha ifkan wey marka in aladiina tacbuduuna min duuni illah waxaad alla sokadiisa caabudaysaan laa yamlikuuna lakum risqa allah si kastaa loola hadlay war idinma hanan karaan arsaaqad caafimaad kuma siin karo awlaad kuma siin karo cunto kuma siin karo laa yamlikuuna lakum risqa ee fabtaguu war ka dalba oo ka raadsada cinda allahi alla agtiisa he alrisq war ilahi arsaaqada weydiisa oo wacbuduuha asaga keligii aabuda oo washkuruu asaga ku shukriya lahu asaga ilayhi xaggiisa unbaa turjacuuna laydin celin doonaa maalinta qiyama so aayad cajiiba ma wa qaala tacaala can nabiyihi yuusuf alayh salaam markuu xabsiga la geliyey yaa saaxibay sijni ayuu ku yidhi labadii ninee la xidhnaa aarbaabun war ma macbuudyaal la caabudo mutafariquuna kala tatagsan oo shaqo isku lahayn ayaa khayrun khayr badan am illaahu lwaaxid alqahaar mise allaha keligii ah ee awoodda badan inaad caabudaan asagoo sijni ku jira dacwada gaadhsiin jiray laakiin adigoo lagaha ku socda ayaa maanta dacwadii gudo oo kaale oo diinta dhibaro lagaalaya laakiin asagoo sijni ku jira ayuu lahaa aarbaab mutafariquuna khayr am illah lwaxid lqahaar ma tacbuduuna min dunihi ila asmaa samaytumuuha antum waaaba'ukum ma anzla allahu biha min sulaan waxaad caabudaysaan waa iska asmaa ma anzla allahu biha min sulaan qur'aan iyo sunana aan ku soo aroorin in ilxukmu ila lilah war xukunka allah ayaa iska leh keligii subxaana wa tacaala xukunka asagaa leh cid kale ma leh isagaa sharci dejiya isaga kitaabkiisaa lagu xukumi karaa kitaabkiisa dastuur laga dhigan karaa kitaabkiisa ayaa noolada kitaabkiisa dadka kala saara kitaabka rabbulcaalamiin buu amnigu iyo nabadgeliyadu iyo horumarku uu ku jiraa iyo ixtiraamka iyo qadarinta bulshada gaal iyo muslimba in alxukmu ila lilah amara wuxuu amray alleh anlaa tacbuduu ilaa iyah cidaan asaga ahayn inaan ilaah laga dhiganin oo la caabudin dalika arrinkaaan soo sheegay addiin lqayim waa diinka toosan walakina akara الnaasi laa yaclamuun badanka dadku laakiin arrintaa dheg jalaq ooma siinin oo ma garanayo laysa lilmushrikiina xujaة fii shirkihim baabkan uu sheegay wuxuu yidhi mushrikiintu inay ilaahay wax la caabudaan xujo ooma haystaan walaysa lilmushrikiina mustanad waxay ku tiirsadaan fii shirkihim gaalnimadooda si ay ugu banaanaato waxay u deliishadaan ma haystaan laa min caqlin saxiix caqli caafimaad qaba daliil oo ma aha walaa min naqlin cani lmursaliin naqli laga soo guuriyey nabiyadana oo qur-aan iyo sunnaana daliil oo ma ah qaala tacaala was'al man arsalnaa min qablika min rusulina weydii baa la yidhi man arsalnaa ciddaan soo dirnay min qablika nebi maxamedow horta oo min rusulinaa rusushayada ka kamida kuwa raacay waxaad weydiisaa ajcalnaa min duuni araxmaan alla raxmaanka a sokadiisa miyaanu ka yeelnay aalihatan yucbaduun bal weydi dadkii ambiyada raacay waxaad dhahdaa war nabiyadii aanu idiin soo dirnay ma ilaahay khayrkii in la caabudo idinku yeedheen ilaahay khayrkii in la caabudo miyay idinku yeedheen ajcalnaa min duuni raxmaan aalihatan yucbaduun fasl was'al man arsalna min qablika min rusulina wlmacnaa anahu laa yuujadu axadu min almursaliin axad mursaliinta kamida lama arko oo dacaa u yeedhay ilaa cibaadati aalihatin maca allah ilaahyo kale in lala caabudo allah bal kulluhu min awalihim ilaa aakhirihim labi nuux laga bilaabo ilaa nebi ciise oo nabigeena lala hadlay alayh salaam ilaa nebi maxamedna ku daro alayh slat slam yadcuuna ilaa cibaadati illahi waxdahu laa shariika lah wanabaha allahu tacaala jala wacala ilaahay wuxuu farta ku fiiqay oo uu nagu baraarujiyey ilaa daliilin caqliy daliil caqli ah oo yubtilu burinaya shirka almushrikiin gaalada wax wadaajintooda daliil caqli ah oo burinayo alla noo sheegay fa qaala tacala alla wuxuu yidhi qul ara'aytum bal ka warrama ka sheekeeya ma tadcuuna min duuni illah aruunii maada khalaquu min alard soomayna soo marin am lahum shirkun fi samaawaat i'tuunii bikitaabin min qabli hada aw ahaarati min cilmin in kuntum saadiqiin fa hada daliilun caqliy arrinkan waa daliil caqli ah qaaicun oo go-an calaa ana kula man siwa allah wax kastoo alla ka soo hadhay facibaadatuhu baailatun cibaadadiisu wax kama jiraan weeye id lam yakhluquu shaya maxaa waxba mayna abuurin walam yakun lahu mucaawanatu calaa khalqi shay shay alla u abuurayna gacan kama ayna siinin shay ilaahay abuurayna gacan kuma ayna lahayn wa inama allahu waxdahu lmutafaridu bidalik allah baa arrinkaa la gooni noqday tabaaraka wa tacaala falima cibaadatuhum idan waa su-aal da'weyne maxay ku muteen in la caabudo yaa ka jawaabi karo culamaa allahi ma jirto uma nafa allahu elo wuxuu nafiyey oo diiday an yakuna lilmushrikiin mushrikiinta inuu u ahaaday daliilun daliil kale oo min annaqli can alkutubi almunazala daliil kutubtii laga keenay aw arusuli almursala ama nebiyadii lasoo diray laga keenay fii ma ilayhi waxa ay ku tageen oo min ashirki ah fabaana haddaba waxaa caddaaday anlaa xujata lilmushrikiina mutlaqa ciddii ilaahay wax kale la caabuda inayna xujo tusinaya cibaadada ay alla wax la caabudayaan inayna wax daliila ulahayn muطlaqan fakanuu min alkhaalidiin haddaba maay maxay noqdeen kuwa ku waara fi naari jahannama wa bi'sa almasir meel loo noqdo jahanama ugu xun wa mima taqadama wixii aan caawadan soo jiidhaynay ee aan soo maraynay ee na soo hormaray oo dhan yuclamu waxaa la ogaanayaa ana hada tawxiida tawxiidkan oo tawxiid luluhiya ah huwa awalu lwaajibaat waa waajibaadkii ugu horeeyey oo ilaahay rususha usoo dhiibay wa ahamu lmuhimaat wax kasta oo muhiim ah kuwa ugu muhiimsan wax ugu muhiimsan waxaa weeyaan wa ahamu lmuhimaat wa huwa aladi laa yaqbalu allahu min axadi duna siwa waana midka uusan allah ka aqbalaynin qofna diin aan diintan ahayn oo tawxiidkan oo tawxiid luluhiya aan ahayn faas'al allaha tabaaraka jala wacalaa inuu caqiidadeena noo toosiyo maanta xujo weyn baanu qaadanay waalidiinta xujo weyn baan qaadanay ilmahaaga ma bartaa xaaskaaga markaa dad ku noqoto maxaad dhihi doontaa masaajidkaa iska aadi maad dhihi may inaad hadiyo u wada sheeg oo ku dul akri kitaabka waad gadato lacag baad ka bixisay oo wakti baad ku bixisay islaanta iyo caruurtu waa shacab dhan wey waa xer dhan wey ha yaraysanin waa xer dhan oo ka hor fadhide islaantii caruurta soo fadhiis oo tawxiidka ka sax adiga qiyaamo hogaankii aad u haysa la weydiin doona alrijaalu qawaamuuna cala nisa magogosha masa ya rag baa waxay u fahmeen alrijaalu qawaamuuna cala nisa ina xagee tahay bas raganimada intaa arrintu way ka da'weyn tahay alrijaalu qawaamuun macno ballaaran bay leedahay oo caawa darsigeenan qayb kamida waan dheereeyey waana wey lakin kas iyo bagan u dheereeyey intaasaan ku joojinayaa wajazaakum allah khayra wbaaraka allah fiikum لا